الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما نافعا تنفعنا به يا عليم يا حكيم cashirkani waa cashirkii toddobaad ee kitaabkeennii safiinatu salaa Eh, waana cashirka u dambeeyen kusoo gabagabayna hadduu alla idmo kitaabkan waxaan inoo xigi doonaa insha allahu tacaala oo habeen dambe bilaabi doonaa safiinatu annajaah safiinatu اnajaat ayaan bilaabi doonaa insha allahu tacaala marka eh, ha la wargeliyo dadkii ka faa'iidaysanaya kitaabkaas mualifku cashirkan wuxuu kaga hadli doonaa adkaartii salaada oo mualifku horey wuxuu uga soo hadlay shuruuddii salaada iyo arkaanteedii iyo mubdilaadkeedii waxyaabihii salaada burinayay halkanna wuxuu ka hadli doonaa in sha allahu tacaala salaada adkaarteedii adkaartii salaadda ayuu kaga hadlayaa marka adkaartaasi waxay iskugu jiraan adkaar waajib ah oo rukni ah sida faatixadii iyo atixiyaadkii iyo adkaar sunno ah waa siday u badan tahaye inta badan waa adkaar sunno ah laakiin waxaa ku jirta adkaar adkaartii qawliga ahayd ee shantii arkaanuusalaadkii ku jirtay arkaanusalaa waxaan ugu soo martay in inay kala qaybsamaan saddex qalbi iyo qawli iyo ficli qawligii wixii afka laga dhahayay arkaanta ahaa shan bay ahaayeen shantii halkan way ku jiraan waa lagu sheegi doonaa inta wixii shantaa ka soo hadhayna waa sunne wa yataakadu macrifatuhu waxa ay adag tahay ama ay muhiim tahay in la barto waxaa ka mid ah adkaaru adkaarteedii wa naxnu nadkuruhaa huna annaguna halkan aan ku sheegaynaa biikhtisaarin si kooban macnaha mualifku wuxuu leeyahay adkaarta salaadda in la barto waa muhiim oo weliba macnaheeda la barto maxaa yeelay culammada qaar baaba leh adkaarta haddii macnaheeda qofku uusan fahansanayn ajir loo qori maayo qofkii haddii uu subxaana rabbiya alaclaa uu leeyahay ama subxaana rabbiya alcadiim wabixamdi laakiin macnaheeda uusan fahamsanayn ajirkeedii heli mahayo markii laga reebo qur-aanka iyo salliga nebiga salى اllahu alayh wasalam qur-aanka qofka hadduu akhriyo xataa macnihiisu yuusan fahminba ee waxaa looga qorayaa ajriya hawaab maxaa yeele qur-aanka alfaadiisu ilahay nagu addoonsaday salliga nabigana salى اllahu alayh wasalam qofka hadduu nabigu ku saliyo ajri buu ka helaya xataa hadduusan macnihiisa fahansaneyn lakin wixii intaa ka so hadhay waxay leeyihiin waxa weeyaan qofka hadduusan macnaha dikriga fahansanayn ajirkiisi iyo hawaabkiisii heli maayo sidaa darteed qofka inuu adkaartan barto macnaheedana barto waa muhiim fayaquulu اlmusalii qofkii tukanayay wuxuu leeyahay usallii waxaan tukanayaa farda الظuhri duhurka faradkiisii arbaca rakacaatin afar ragcadood asagoo ah adaa'an xaal u yahay mid ada ah oon qallo ahayn mustaqbila alqiblati qiblada anigoo qaabishan ma'muuman aniga oo ku xidhanaya imaamkii lilaahi tacaala ilaahay dartii ayaan u tukanayaa allaahu akbar allaahu akbar ayuu leeyahay oo waa takbiirat ixraamkii wayubdilu wuxuu ku bedelayaa adduhra duurkii booskiisii fii hayrihaa duurka waxaan ahayn biismihaa magaceedii buu ku bedelayaayo amba casr amba maqrib ama cishe ama subax wayadkuru wuxuu sheegayaa cadada rakacaatihaa kolba salaadda uu tukanayo rakacaadkeeda tiradeeda ayuu sheegayaa hadday laba tahay hadday saddex tahay hadday afar tahay wayaquulu wuxuu odhanayaa imaaman anigoo ah imaam badela ma'muuman meeshuu ka dhahayay ma'muuman in kaana waa hadduu yahaye imaaman imaam hadduu yahay wayatrukuhumaa ma'muuman iyo imaaman labadaba wuu iskaga tegayaa in kaana hadduu yahay munfaridan mid keligii tukanaya mualifku raximah اllahu tacala halkan wuxuu ku sheegayaa qaabkii loola imaanayay niyada waa kaan horey u soo xusnay niyadu inay tahay ruknu min arkaani الsalaaة waa kaan ka soo hadalnay mabaaxisteedii waxaa ka mid ahaa niyada macne xaqiiqadeeda iyo maxalkeeda meesha lagala imaanayo iyo xukumkeeda iyo mabaaxis kale oon ka soo hadalnay oo waxaan nidhi niyadu waxaa weeyaan qasdu shayi muqtarinan bificlihi shayga in lala yimaado asagoo oo la xidhiidha ficilkiisa meesha laga niyeysanayana waa qalbiga wa maxaluha alqalb qalbiga weeye culammadu waa isku waafaqsan yihiin taas in niyada qalbiga laga niyeysto oo qofka haddii uu qalbiga kala yimaado niyadii intaa un baa laga rabaa markuu nebigu leeyay salى اllahu عalayه wasalam inama alacmaalu biالniyaati acmaashu waxay ku asaxdaa ama ay ku xidhan tahay ama hawaabkeedu ku xidhan yahay biniyaati niyaadkii wuxuu oga jeedaa niyadii qalbiga laga niyeysanaya waayahay marka mualifka halkan wuxuu noo sheegayaa in afkii lagaga dhawaaqayo oo la leeyahay usalli farda الظuhri arbaca rakacaatin adاءa lilahi taعaalى ilى akhirihi marka taasi waxa weeyaan waa talafud biniya masalada talafud biniyana waxaa qaba shaaficiyada iyo culamada qaarba way qabaan in niyada lagu dhawaaqayo marka waa mas'ale khilaafi ah in dadka lagu tabdiiciyana ma ah oo la dhao qofkii niyada ku dhawaaqay bidcad la timid waa khalad wey waa mas'ale farci ah oo fiqi ah marka culimmadana waa isku khilaaftay sidaa darteed tabdiic horta asaga meesha ma yaallo waxaa yaallo un waxa weeyaan allahuma salli alaa moxamed lafdigan nabiga horta kama sugnaanin salى اllahu alayh wasalam oo nabigu niyada kuma dhawaaqin oo ma dhihin usalli farda الظuhri ama usalli farda اlcasri arbaca rakacaatin ilaa akhirihi nabigu ma dhihi jirinoo allahu akbar uma horta nabiga ka sugan qalbigu muu nabiga ka dhegaysan jiray sida sunnada waa sidaa qofkii sida shaaficiyada qabta la imaadana hade imaam baa ama culummaa uga horraysay oo culummadaasuu ku dayanayaa lagu tabdiicin mahayo masaladan saan in la fahmo ay tahay waa sidaas laakiin waxaa sunnada nabiga ah alayه الsلatu asalaam in aan niyada lagu dhawaaqin oo allahu akbar u iska dhaho saasaa nabiga ka sugnaatay salى الlahu عalيه wasalam fayaquulu musali wuxuu leeyahay usalli farda duhri marka waa kaan soo sheegnay niyada in saddex shay markii salaad farda la tukanayo lala imaanayo qasdu ficli sala salaadda falkeeda loo qasto iyo fardiyadeeda loo qasto iyo tacyiin in la cayimo oo magaceedii yani loo qasto ima duhur niya tahay ima casar bay tahay ima maghribba wixii intaa ka soo haray waajib ma aha marka mualifku wuxu isku daray wixii waajibka iyo wixii sunnada ah waa kala saaraynaa usali arda uhri usalidii waa qasdu ficli shay ficilkii inaad u qasado oo salaadii ah farda uhrina fardu waa fardiyadii uhrina waa tacyiinkii saddexdaasaa waajib ah usali waa qasdu ficli shay waa o farda waa faradnimadii inay salaadan farad ay tahay oo salaad sunno aysan ahayn duhurna waxa weeyaan waa tacyiinkii oo waxa laga saaraya casarkii ama salaadihii kale ama maqhribkii arbaca rakacaatin afar ragcadood waa taasi waxaa weeyaan cinda shaaficiyati waa sunno ee waajib ma aha in ragcaadka cadadkooda la sheego waa haddii ay tahay salaaddu salaad afar ragcadooda sida duhurkii iyo casarkii iyo ceshihii hadday ay tahay salaad salaad kale oo saddex ragcadood sida maqhribka ama salaadda subax laba ragcadooda ayagana sidoodu sidaas u sheegaya adaa'an ayadoo tahay ada oon qala'an ahayn mustaqbila اqiblati qibladana qaabilaya kuwaana addaha iyo istiqbaalu qibla intaasba waxaa weeyaan waa sunno cinda shaaficiye ma aha waajib ma aha ma'muuman lilaahi ma'muuman niyat اlitimaam ayado waa waajib qofku inuu niyoodo inuu salaaddiisa ku xidhanayo qof kale haddii uu hadduu ma'muum yahay waajib weeye haddii kale imaamnimadii ma asaxayso lilaahi tacaalى ilaahay dartii baan u tukanaya iyadna waa sunno waajib ma ah in lagu daro allahu akbar tana haddaba ruknigii ah niyadii markii laga soo tago tanna waa rukni labaad oo takbiirat اlixraamkii ah allahu akbar oo kan horey usoo xusnay takbiiratu ixraamkii buu ku dhawaaqayaa marka marka mualifkii uu isdaba dhigay niyadii iyo takbiirat اlixraamkii lakiin cinda shaaficiya way isku xidhan yihiinoo marka aad allahu akbar leedahay waa inay niyadii dhacdaa haddaba maxay shaaficiyadu u sheegeen alfaadan oy faa'iidaynaysaa oo usalli farda duhri arbaca rakcaatin adaan mustaqbal imati mamuuman lilaahi tacaala ayada oo niyadu ay ku xidhiidhsan tahay takbiirtii oo hadday ka hormarto aysan anfacaynin haddaba alfaadan laga hormarinayo maxay faa'iidaynaysaa waa su meesha ku jirta waxa weeyaan waxay leeyihiin liyusaacida alisaanu اlqalba si uu carabkii qalbiga u caawiyo oo u xusuusiyo qofki waxa laga yaba haduu allahu akbar iska dhaho in uusan niyadii uu qayb ka mid ah uu ka uu hilmaamo ama uusan qalbigiisa ku soo xaadirinin marka sidaa darteed siduu niyadii uu markii uu ku dhawaaqo hadduu allahu akbar dhaho iyadoo qalbigiisi ku jirta ayuu takbiirta ku dhawaaqayaa bay leeyihin wayubdil الظuhra fii hayrihaa duhurkii wuxuu ku bedelayaa keyrkeed markii uu salaad aan duhur ahayn tukanay hadda duhurkii mualif ku mithaaliyey salaad aan duhur ahayn markuu tukanayana bismihaa magaceedii buu sheegaya meesha uu yidhi farad الظuhri ayaa wuxuu ka leeyahay farad الcasri farad الmagribi farad الcishaaءi farad الصubx وhakada wayadkuru cadada rakcaadkan uu sheegaya ila rakcaadku isbedelayaane hadday hadday hadday magrib tahay oo kale dee arbac rakcaati dhihi maayo alaaa rakcaati buu dhihi hadday subx tahay rakcatayni وhakada wayaquul wuxuu leeyahay imaaman anigoo ah imaam idaa badela ma'muuman buu dhahayaa ma'muuman idaa kaana imaaman hadduu imaam uu yahay ma'muuman dhihi mahaye imaaman buu leeyahay laakiin niyada imaamnimadu ma waajibbaa sida niyada ma'muumnimada inuu qofki la yimaado imaamka mawaajib bay ku tahay niyada imaamnimadu la yimaado aal inaysan waajib ahayn laakiin xaalaad way jiraan imaamka ay waajib ku noqonaysa inuu nada yimaado sida marka uu salaada jumcaha uu dadka tujinayo markaasoo kale waa waajib waynoo imaan doontaa insha allahu taala iyadoo faahfaahsan wayatrukuhumaa imaaman iyo ma'muuman labadaba uu iskaga in kaana mufrid hadduu keliga tukanayo imaamna dhihi mahayo ma'muuman labada midna ma imaamna ma aha ma'muumna ma aha intaasi waxa weeyaan waa iyo takbiirat اlixraamkii uma dabeetana markuu salaaddii gudo galo yaquulu wuxuu odhanayaa wajahtu waxaan u jeediyey wejhii wejigayga macnaha jidhkayga idil baan u jeediyey lilaahi ilaahay xaggiisa liladii fatara asamaawaat wajahtu wejhiya liladii fatara asamaawaati waalarda xaniifan wamaa ana min almushrikiin ina salaatii wanusuki wamaxyaaya wamamaatii lilaahi rabbi اlcaalamiin laa شhariika lahu وbidalika umirtu ana min الmuslimiin halkan mualifku wuxuu ku sheegayaa ducaagii istiftaax adciyada istiftaaxa nabiga adciyo kala duwan baa ka soo aroortay salى الlahu عalيه wasalam kani uu mualifku sheegay mid ka mida way adciyadii furfurashada salaadda lagu furfuranayay waxaa ka mid a adciyat الاstiftaax allahuma baacid beynii وbayna khaطaayaaya kama baacadta bayna الmashriq والmغrib allahuma naqinii min khaطaayaaya kama yunaqa thawb اlabyad min الdanas allahuma اغsilnii min khaطaayaaya biاlmaءi والthalji والbarad mid alla midtuu dhahaa ama tan ama ta haddi aan sheegnay ama kuwayaabaha kale ee nabiga ka sugnaaday alayه الsalaaةu wasalaam ee kala duwan mid kasta waxa weyaan waa sunno waajibna ma aha wayna sunnadiina way u gudaysaa laakiin mualifka mid ka mida ayuu inoo sheegay oo midda shaaficiyada ay doorteen ah shaaficiyada ayadaa iftitaaxan si gooniay u doorteen wajahtu waxaan u jeediyey wejhii wejigayga maxaa laga wadaa jidhkayga oo idil baa laga wadaa min baabi الtacbiiri biاlbacض wa iraadat اlkuli baa la yidhaahdaayo qayb jidh ka midaa la sheegay laakiin jidhko dhan baa loo jeedaa liladii faطara الsamaawaati macbuudkii samaawaadka abuuray ayaan u jeediyey jidhkayga iyo walarda dhulka abuuray xaniifan xaal aan ahay mid ka soo leexday diimaha oo idil oo diinta islaamka u soo iishay oo u soo leexday musliman xaalaan ahay mid islaam wamaa ana anigu miihi min almushrikiina gaalada ka mid miihi inna salaatii salaadaydu wa nusukii cibaadadaydu wa maxyaaya noloshaydu wa mamaatii iyo geeridayduba lilaahi rabbi اlcaalamiina lilahi ilaahay baa iska leh rabbi اlcaalamiina uunka oo idil ama makhluuqaadka oo idil rabbigooda ahaa laa shariika lahu cid la wadaagta ma jirto arrinkaa la wadaagta wabidaalika sidaa ayaa umirtu lii faray wa ana aniguna min almuslimiina ka mida muslimiinta nusugaas waa nusukii waxaa lagu fasiraa laba macnoba cibaado waa lagu fasiraa waxaa kaloo lagu fasiraa gowracayga wadabxii gowracayga labada macno wa iskeenaya maaa gawracu waa cibaado cibaadaad ka mid ah kadib markuu intaa akhriyay ducaa istiftaaxi wuxuu la imaanayaa tacawudkii qiradii buu guda gelayaa acuudu biاllaahi min الشhayطaan الrajiim bismi اllaahi الرaxmaan الraxiim alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin الraxmaan الraxiim maliki ywm اddiin إiyaaka nacbud وإiyaaka nastaciin اhdina الصiraaط الmustaqiim صiraaط اladiina أncamta عalayhim غayr اlmaqduubi عalayhim wala الضaliin qiradii buu bilaabayaa qiradan wuxuu ku ka horraysiinayaa tacawudkii ama isticaadadii ilaahay buu ka magangelayaa shaydaankii rajiimka ah wuxuu leeya acuudu waxaan ka magangalay billaahi ilaahay min ashayطaani shaydaankii ayaan ka magangalay alrajiimi ee la lacnaday ama la fogeeyey ee raxmadda ilaahay laga dheereeyey bismi illaahi الraxmaani الraxiim ilaahay magaciisa ayaan ku bilaabayaa qiradayda araxmaani ee naxariistiisu caamka ahayd alraxiimu ee naxariistiisu khaaska ahayd naxariistiisa adduunyadan ay caamka u ahayd muslimiinta iyo gaalada khalqigoo idil aakharana naxariistiisu ay gaarka ahaydoo raxiimka ahaayoo mu'miniinto keliya aakhara u naxariisanaya oo jannada gelinaya cadaabkana ka badbaadinaya alxamdu mahad lilaahi ilaahay bay u sugnaatay faatixada waxaa weeyaan sabcu lmaaani salaad kasta iyo ragcad kasta celinaynaa marka macnaheeda in la barto waa muhiim saas darteed hadda macnaheeda kooban ayaan dul mari insha allah alxamdu mahad lilaahi ilaahay bay u sugnaatay rabbi alcaalamiina makhluuqaadka oo idil rabbigooda ah caalamiin waxa weeyaan maa siwa allah waxa ilaahay ka soo hadhay oo dhan baa caalamiin insi iyo jinni iyo makhluuqaadka oo idil waa caalamiin araxmaani allihii naxariistiisu caamka ahayd ee khalqigao dhan wada naxariisanaya adduunka alraxiimi naxariistiisu gaarka ahayd aakharo oo u muslimiinta oo keliya maaliki yowmi اddiin maalinta abaalmarinta allihii iska lahaa ee maaliga ahaa addiini waxa weeyaan bimacnaa addiin waa jazaagii weeye waa maalintii dadka la abaalinayey cid kasta camalkeedii lagu abaalinayay khayr iyo sharba allihii iska lahaa weeye meliki yowmiddiinna waa qiro'o oo aliftaas la jaro boqorkii maalinta qiyaamo oo ilaahay subxaanaه wa tacaala ma soo adduunka ma boqork boqorkiisii ma aha oo wakhti kasta allihii maalinta qiyaame iska lahaa ma aha iyo maalmaha adduunyadoo idilba maxaa maalinta aakharo loogu khasisay oo loogu gaar inuu milkiye ama boqoru ka yahay maxaa yeelay adduunka dad badan baa milki sheeganaya oo sheeganaya inay wax milkiyaan oo inay boqorray boqornimada ilaahay la sheeganaya o le aan boqorraan nahay laakiin aakharo cid ilaahay subxaanahu wa tacaala ka garab sheeganaysa boqornimo iyo milki toona ma jirto liman ilmulku اlyowm lilaahi اlwaaxid اlqahaar maalintaas cid sheeganaysa boqornimo iyo milki toona ma jirto oon allah ilaahay subxaana wa tacaala aan ahayn iyaaka adiga keligaa un baan macbudu caabudaynaa wa iyaaka adiga keligaa un baan nastaciinu kaalmo weydiisanaynaa iyaaka waxaa la hormariyey damiirkii mafcuulu bihigi ayaa la hormariyo waxaa loo hormariyey takhsiis buu faa'idaynaya macnaa ilaah keligaa un baan caabudaynaa lama dhihin nacbuduka bika lama dhihin waxaa loo hormariyey munfasilka ah waxaa weeyaan in la tusiyo inuu cibaadada ilaahay ay gaar u tahay isticaana isticaanaduna ilahay gaar ay u tahay oo ilaahay keligii un la caabuday keligiina aan kaalmo weydiisanayno iyaaka ilaah adi keliga un baan nacbudu cibaadada kuu gaar yeelaynaa oon ku caabudaynaa cid aan adiga ahayn oon caabudayno ma jirto wa iyaaka adiga keligaa un baan nastaciinu kaalmo weydiisanaynaa cid adiga aan ahayn oon kaalmo aan weydiisanayno adduunka ma jirto waaya oon kaalmo weydiisanayno aacada iyo umuurta anagoo idil kaalmaha xaqiiqiga ilaahay maa bixiya qof hadduu xataa ku caawiyo waa caawimaad koobanoo xadidan weeye laakiin caawimaadda xaqiiqiga ah iyo kaalmada xaqiiqiga ilahay maa bixiya oo imdaadkii iijaadkii iyo imdaadkiiba ilahay baa bixiya oo adduunkana ku keenay aad ku jirta ood ku nooshahay ilaahay haddii laxda laxdaadka hadduu uu ilaahay uu kaalmihiisa uu kaa joojiyo maba noolaanaysa waxaa weya ilahay qudradiisa iyo awooddiisa ayaad ku nooshahay ood ku socotaa marka ilahay kama kama maalmaysid kaalmihiisa fii kulli waktin wakti kasta waad u bahanta ilahay kaalmihiisa ihdinaa ilaahayow nagu hanuuni asiraaطa jidkii almustaqiima ee toosnaa jidka toosani waxa weeyaan waa jidkii nabigeenna salى اllahu عalayh wasalam oo inagu hanuuniyena tusay ee jannada lagu gaadhayo weeye waa islaamnimadii waa cibaadadii waa tawxiidkii ilaahu jidkaas nagu hanuuni marka qofka saas le waa qof muslim ah ilaahay buu haddana hidaayo weydiisanaya marka laba macno waa lagu fasiroo ihdinaa bimacnaa ilaahow noo ziyaadi hidaayadaada ilaan hidaayadaada xad ma lehe qof kastoo ilaah hidaayo siiyey macnaheeda maaha inuu hidaayadii taamka ahayd ee kaamilkeeduu gaadhay wuxuu u baahan yahay hidaaye dheeraad u baahan yahay hidaaye intaa ka sii badan buu u baahan yahay markas markasta ilahi waxad weydiisanaysa in ilahay hidaayadiisa hanuunkiisa kuu ziyaadiyo waxaa kaloo macnaheedu tahay ihdinaa bimacnaa ilaahu noo joogtee hidaayadaada oo noo daa'imi ila aan ka dhimanayno waxaa laga yaabaa maanta inaad hanuunsan tahay berina ilahay hidaayadii ka lagaa weeciyo ood khaatimo xun ku dhimato ama gaalnimo aad ku dhimato ama adigoo caasi aad dhimato walciyaadu biاllah marka hidaayadaas waxaad u baahantay inay joogto kuu noqoto oo ilaahay uu kuu joogtayo kuu ilaaliyo ilaa ad ilahay kala kulmayso marka ihdina siraaط اlmustaqiim waa ducada ogu weyn ilaahay aan weydiisano sidaa darteed faatixadii baa lagu sheegay duca ka weyn ma jirto hadduu ilaahay hidaaye ku siiyo waxa kale kaa maqan waa wax iska yaroo maaragta aad ka soo kaban karto laakiin haddii hidaaye aad weydo way kuu dhammaata wax kastoo adduunka la siiy waba kuu tari waayahay ihdina ilaah nugu hanuuni asiraaط almustaqiim jidkii toosnaa ilaahayow nugu hanuuni siraaط aladiina kuwii jidkooda ancamta calayhim aada u nicmaysay oo kuwa loo nicmeeyey waa maxay waa ambiyadii iyo sidiiqiintii iyo shuhadadii iyo saalixiintii waa dadkii hanuunsanaa ilaahu jidkoodii ilaahayow nagu toosi oo nagu eh, hidaayada noo joogtee haddana waa la sii sifeeyey jidkii oo waxaa laga sii saaray jidka dadka baadiyoobay hayri اlmaqduubi calayhim hayra siraaطi اlmaqduubi calayhim kuwii loo cadhooday jidkooda aan ahayn iyo waladaalliina iyo kuwii baadiyoobay jidkooda aan ahayn oo kuwaasi waa maxay waa yahuudi iyo nasaaradii kuwa loo cadhoodayna waa yahuudi kuwa baadiyoobayna waa nasaaradii oo nabigaas sa alayh الsalatu asalaam noogu fasiray xadiid saxiixa oo maxaaha yuhuudda keligood cadhada loogu khasisay oo loogu gaar yeelay nasaaradana dalaalka loogu khasisay oo logu loogu tilmaamay inay baadiyeysan yihiin ayadoon ognahay dhammaantoodba yahuudiya nasaaraduba dhammaantood in loo cadhooday dhammaantoodna ay baadiyeysan yihiin maxaa yeelay bay dhaheen culummadu yuhuuddu ayagoo cilmi leh oo garanaya xaqii oo nabiga inuu calayhi isalaatu wasalaam uu xaq yahay garanaya ayay jiideen oo inkiraad la yimaadeen marka cadhada ilaahay baa ku dhacday amaa nasaaradu jaahiliin bay ahaayeen rabbigood maba garanayaanba in allaha aali alaaati bay leeyihiin saddex ilaah bay sheegayaan haddana ma kala saari karaan saddexdaa ilaah jibriil iyo ilaahay iyo jibriil iyo ciise saddexdaba ilaahya leeyihiin oo haddana hal shaksi ku jira waana kale saddex bay leeyihiin marka waa dad baadiyaysanoo xataa macbuudkoodii bayna si fiican u garanayn oo waxbaa iskaga dhex yaacsan marka kuwaasi waa daalliin weeyaano jahli bay la baadiyoobeen kuwanna cilmi bay la baadiyoobeen yahuud ayagoo garanaya oo xaqii garanaya yay baal mareen marka cadhada ilahay baa ku dhacday marka taasi waa faatixadii kadibna wuxuu ku soo khatimayaa aamiin aamiin macnaheeduna waxaa weyaan ismi ficil amaroo bimacnaa allahuma stajib ilaahayow na ajiib ilan faatixada ducaa ku jirtee ilaahu ducada aan ku weydiisanay noo ajiib oo naga aqbal wey uma dabeetana yaqra'u suura markuu faatixada akhriyo xoogaa sagta ayuu la imaanaya o yar aamusaya intuu neefta uga soo noqonayso kadib wuxuu akrinayaa suurad buu akrinayaa ay suura intay doontaba ahaato suuraddaas ama suurad dheer ama suurad gaaban suuradduu doonu akrinaya marka suuradda akhriskeedu rukni ma ahe waa sunno allaahu akbar kadibna wuxuu bilaabayaa markuu suuradda u dhammeeyo ruknigii kale ayuu guda gelayaayo rukuucdii buu la imaanayaa takbiiraة اlintiqaal bau la imaanaya wuxuu leeyahy allahu akbar takbiiraadkanna waa sunno takbiiraat اlintiqaal waa sunno allahu akbar buu leeyahay rukuucdii markuu guda galay dabeetana muxuu leeyahay subxaana rabbiya alcaiimi wa bixamdihi alaa maraat subxaana rabbiya alcaiimi rabbigay ayaa nasahan alcaiimi ee weynaa wa bixamdihi aniga oo ku jira oo ku guda jira ama ku dheehan mahadnaqiisa iyo xamdigiisa marka tasbiixdu waa tanziih oo ilaahay baa laga wax kasta oo naqsi ah iyo wax kastoo xumaan ah ilaahay wuu ka naزahan yahay wuu ka hufan yahay wuu ka dheer yahay wuu ka fog yahay xumaan oo dhan iyo naqsi oo dhan iyo ceeb oo idin ilahi uu ka hufan yahay wey subxaana subxaana rabbii rabbigay baa naزahan oo hufan oo xumaan oo dhan ka naزahan alcadiimi ee weynaa wa bixamdihi mahaddiisa anigoo ku dheeha macanaa ilahay baan xumaan o dhan ka hufayaa waana ku xamdinaya ilahay waana ku ammaanayaa waanan oo u oo u mahadnaqaya saddex jeer buu leeyahay marka saas kadibna wuu ka soo kacayaa rukuucdii oo wuxuu leeyahay allahu liman xamida markuu leyahy mualifku saddex jeer buu leyahy horta subxaan rabbiya alcadiimi wa bixamdihi waa sunanta iyo adkaarta sunnada ayay ka tahay sida tasbiixda sujuuda subxaan rabbi alaclaa wa bixamdihi ay sunno u tahay metanay waajibna ma aha rugnina ma aha cinda shaaficiya markuu ka soo ayaa wuxuu leeyahay samica allaahu liman xamida samica allaahu ilaahay baa ka aqbalayaa liman xamidahu qofkii u mahadnaqa ilaahay ka aqbalayaa wuuna maqlayaa wuuna ka aqbalayaa qofkii alxamdu lilah dhaha ilaahay baa kana aqbalaya macnaheedu allaahu akbar kadibna wuxuu leeyahay rabbanaa samic allah liman xamid markuu dhaho wuxuu leeyahay allah akbar idinku jirtaa samic allah liman xamida maxaa idinku xiga ah. samic allah musakhdin dhan allah akbar ku jirtaa ah. Ah. samic allahu liman xamida rabbana walaka alxamd sidaa maar yani kanuu ka reebaya soo maa nuskdaasa nuskhadaasaa samic allaahu liman xamida markii la dhaho allahu akbar kama dambayso waxaa leeyahi rabbanaa laka alxamd rabbanaa laka alxamdu mila asamaawaati wa mila alardi wa mila maa shiئta min shayin bacd dikrigaasuu akrinayaa dikrigaana waa sunno oo wuxuu leeyahay rabbanaa rabbigaanoo laka alxamdu ilaahay ow mahad adigaa iska leh mila asamaawaati samaawaadka ama cirarka oo idil muggood in la eg oo oo xamdi adiga iska leh wa milan ardi arlada dhulka muggii oo xamdi adiga iska leh wa mila maa shiئta min shayin bacd iyo wax kasta oo intaa ka dambeeya samaawaadkii arlada waxa ka dambeeya oo doonto oo muggii oo xamdiyaad iska leedahay sida carshigii iyo kursiga ayaaba ka sii waaweyn carshiga kursigu samaawaadkii arlada ayagaa aad uga weyn marka waxaasoo dhan muggii oo xamdi ah ayaad iska leedahay waa dikri sunno oo nabiga ka sugnaaday sala allahu calayh wasalam kadibna markuu inta akhriyo waxaa weeyaan sujuudi ayuu la imaanaya wuxuu allahu akbar subxaana rabbiya alaclaa wa bixamdihi alaaثa maraat subxaana rabbi rabbigay ayaa nasahan oo xumaan oo dhan ka nasahan alaclaa ee sarreeyey wa bixamdihi aniga oo u mahadnaqaya ilaahay oo kuna xamdinaya ثalaaثa maraat saddex jeer buu marka wuxuu leeyahay subxaana rabbiya alaclaa wabixamdihi ثaلaثa maraat haddii uu ka badayana kaba sii fiican oo shaaficiyadu waxay leeyihiin adna اkamaal hal mar baa horta ku filan subxaan rabbi alaclى inuu dhaho ama subxaan rabbi alcaظiim wabixamdihi hal mar inuu dhaho laakiin kamaalkiibaa laba nooc waxaa ka fiican in la dhammaystiro oo yani xad alkamaal baa jira adna alkamaal iyo aclى alkamaal baa jira adna alkamaalna waxa ugu yar ee kamaal ku dhammaystirmayo tasbiixdaasi waa saddex jeer waa tumaalifkii noo sheegay subxaan rabbi alaclaa wa bixamdi inuu saddex jeer dhaho ama acla alkamaal oo inta ugu badan inuu koo iyo toban jeer uu dhaho hadduu intaa ka sii badiyana wax dhibay leeda ma jirto oo sujuudda uu dheereeyo oo uu maarata intuu doono u akhriyo wax dhiba male waaya rabbi kfir lii marka wuxuu ka soo kacayaa sujuudi ayuu ka soo sara joogsanaya oo fadhiisanayaa marka wuxuu akhrinayaa dikrigii udhexeeyey labadaa sujuudood rabbi ikfir lii ilaahayow ii dembi dhaaf warxamnii ilaahayow ii naxariiso wajburnii ilaahayow ikab warfacnii ilaahayow kor ii oo macnaha darajadeeda kor u qaad warsuqnii ilaahayow risqi isii arsaaq isii wahdini ilaahayow hanuuni wacaafini ilaahayow caafi wacfu cannii ilaahayow icafi marka dikrigaasna inuu akhriyo waa sunno inta u dhaxaysa labada sujuudood kadibna sujuuddii labaad ayuu ku laabanaya wuxuu leeyahay allaahu akbar subxaana rabbiya alaclaa wabixamdihi alaaa maraat sidaan soo sheegnay saddex jeer ayuu leeyahay marka mualifku wuxuu noo sheegay haddaa hal ragcad wuxuu yihi fa haadihi ragcatun taasi waa adkaartii hal ragcad uu dhahayey wayafcalu fii baaqi rakcaati ragcadaha kalena wuxuu la imaanayaa jamiica maa dakarnaahu wixii aan soo sheegna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 محمد رسول الله معنى مؤلفك وحكوك لقاضية التحيات مرنا وحو نقنيا ركني مرنا سنو نقنيا مرنا وهل التحيات مرنا ولا بقى التحيات oo haddii salaadu ay tahay laba ragcadood oo qura hal atixiyaadun bay yeelanaysaa sida salaada subax oo kale haddii ay saddex ama afar ay tahayna laba atixiyaad bay yeelanaysaa ka hore waa sunne ka dambena waa rukni marka mualif wuxuu kuu sheegaya hadda haddii salaaddu ay laba ragcadood ka badan tahay atixiyaadkii horuu la imaanaya laba ragcadood markuu tukado ayuu fadhiisanayaa kici maayo wuxuu la imaanayaa atixiyaadkii hore oo muxuu yahay atixiyaadkaasi ataxiyaat اlmubaarakaat wuxuu noo sheegay siiqo ka mid ah siiqda tashahudka tashahudku ama atixiyaadku siiqooyin kala duwan buu nabiga kaga sugnaaday sala allahu alay kaga soo arooray jira tashahud ibnu cabaas oo kan hadda meesha ku xusan ah jira tashahud ibnu mascuud ibnu mascuud tashahud atixyadu nabiga ka soo wariyey jira tashahud ibnu cumar waxaa jira tashahud abi muusa alashcari waxaa jira tashahud cumar bn khaaab radia allahu canhu kala duwan baa nabiga ka sugnaaday sala allahu alay alfaadoodu waa kala yarduduwan tahay waa kala yarduduwan tahay تشhهد kasta oo uu la yimaadana ama ka ibn عabاaس ama ka ibn مaسعوud ama ka iبن cمar ama ka أbي موسى الأشعري ama ka cمر بن الخطاaب mid kasta uu la yimaadaba salaadiisu way ku asaxaysaa culimadu isku waafaqsan yiin laakiin culamadii baa midba a tashahud dooratayoo si un u dooratay hadda imaamkeeni imaam shaafici raximah اllahu tacaala wuxuu doortay tashahudka halkan ku qoran oo ahaa tashahud ibnu cabaas taa macnaheedu ma aha inuu leeyahy tashahudaadka kale ma banaano ama lama akhrin karo wuu leeyahy waa akhrin karaaye laakiin kanaa fadli badan buu leeyahay oo kanaan jeclaystay muxuu ku jeclaystay wuxuu leeyahay alfaaddiisa ayaa ka badan alfaadda kuwa kale oo wuxuu la dheeryahay lafdiga almubaarakaatu oon aad tashahudaadka kale ku soo marka isku dhodhow yihiin tashahudaadka alfaadooda isku dhodhow yihiin qofku inuu bartana waa muhiim maxaa yeele salaadiisu asaxi mayso tashahud la'aan khaasatan tashahudka dambe ee rukniga ah macnihiisa marka dul maraynaa taxiyaadka fayaquulu wuxuu leeyahy attaxiyaatu salaamyaalo attaxiyaatu waxaa weeyaan waa jamcu taxiya oo taxiyaduna waa salaan iyo weynayn labada way noqotaa asal ahaan waxa weyaan tacdiim weeyaan macnaha weynayn iyo salaamba ama salaamo idilba ilaahay baa iska leh ilaahay baa iska leh waxaan ognahay dadku markay issalaamayaan salaanta maxay isku salaamaan kalgacayl iyo weynayn soo ma ah kalgacayl iyo weynayn ba isu salaamaan dad baa gacanta isu taaga dad baa maxaan ku dhaha isu foorarsada marka weynayntaas ilaahay baa mudan dabcan diinteenna kuma jirto wixii aan gacanqaad iyo afka aan ahayn in isu foorarsado in laisku salaamo kuma jirta waxaan ka hadlayaa gaalada iyo dadkaan islaamka hayn baan ka hadlaya macnaha waxaan ishaarayaa in ay dadku waxay isu salaamayaan inay tahay qadarin iyo xurmo marka qadarintaa iyo xurmadaa iyo weynayntaas ilaahay baa mudan salaanta oo idil ilaahay baa iska leh saas wey macnaheedu oo mudan almubaarakaatu ataxiyaatu salaamyaalo almubaarakaatu ee oo barakaysan asalawaatu salaadyaalo macnaha salaadaha oo idil aan tukanayno alطayibaatu waxyaabaha wa wanaagsan mar haddaad doonto aayibaat waxaad ka dhigi kartaa shay mustaqilahoo oo lagu qadaraya cadf sida riwaayaadka qaar ku sugan wاطayibaatu waaw baa meesha ku jira oo macnaha waxyaabaha wanaagsan oo dhan wanaagyaal oo idil wax kasta oo wanaagsan qowl iyo ficilba ilaahay baa iska leh sifo kasta oo wanaagsan ilaahay baa iska leh haddaad doonto aayibaat waxaad ka dhigi kartaa sifo ama nacti salawaadka asalawaatu salaadyaalihii aayibaatu ee wanaagsanaa lilaahi ilaahay baa iska leh aلsalaamu عalayka salaam dushaada ha ahaato ayuha الnabiyu nebi yahow nabiga salى الlahu عalيه wasalam xurmo iyo weynayn la weynaynayo ayaa lagula khiطaabay salaantii asagoon horteena taagnayn ayaa laga dhigay sida asagoo horteena taagan oo kale oo waxaa la yidhi aلsalaamu عalayka kaafta waa kaaf اlkhiطaab marka taa waa xurmo iyo qadarin nabiga la qadarin oo la weynaynayo markii nebigu noolaana salى الlaه alيه waslm sidaa un baa atixiyaadku asxaabta u akhrin jireen markuu nebigu wafaadayna sidaa un baa loo akhrino aلsalaamu عalayka sidii bay ku sugnaanaysaa waaya laakiin khiaabkaas nabigu gaar u yahay cid kale oo salaada lagula khidaabi karo ilaahay iyo nabiga sal slam aan ma jirto ayuha nabiyu nabi yahow waraxmat ullaahi iyo ilaahay iyo barakaatuhu iyo barakooyinkiisaba dushaada ahaato marka leey nabiga assalaamu calayka salaanta nabiga la salaamayo salaantii taxiyada way noqon kartaa ama salaantii ducada oo bimacnaa nabadgeliyo dushaada ha ahaato ilaahay wax kasta oo aafo ah iyo dhib ah ilaahay ha kaa nabadgeliyo ha kaa ilaaliyo assalaamu calaynaa nabadgelyo dushaannada ha ahaato iyo wa calaa cibaadillaahi الصaalixiina iyo addoommaha ilaahay ee saalixiinta ah dushooda ha ahaato macnaha waa duco aad naftaada u ducaynayso iyo mu'miniinta oo idil qof kasta oo saalixa oo xaqii ilaahay gutay iyo xaqii addoommaha waa saalix e saali waxa la yidhahda qof kastoo xaqii ilaahay ku lahaa iyo xaqii addoma ku lahaayeen ka soo baxay baa saalix marka ducadaas waxay gaaraysaa dhammaan waxa adduunka ku nool oo saalixiin ah iyo wixii dhintayba ilaa inta qiyaamadu ka dhacayso dhammaan addoommaha saalixiinta o dhan baad u ducaynaysaa marka waa duco caam ah ashhadu waxaan qirayaa an laa ilaaha ilaah xaq lagu caabudo inuusan jirin ila اllahu ilaahay mooyaane wa ashhadu waxaan qirayaa anna muxamadan nebi muxamedna rasuulu اllahi rasuulka ilahi inuu yahay intaa waxaa ku dhammaaday atixiyaadkii kadibna waxaa la raacinaya salliga nabiga allaahuma salli ilaahayow u naxariiso calىa muxamedin nebi moxamed ama ilaahayow faallo wanaagsan ku xus suu abulcali arayaaxi uu ku fasiray salliga nabiga calayh الsalaatu wasalaam markii ilaahay xaggiisa uu ka ahaado waxaa weeyaan buu ihi waa bimacnaa aلhanaaءu calayhi fi اlmala اlaclى ilahay inuu faallo wanaagsan uu malaa'igta agtooda uu ku sheego wey oo nabiga ilaahay uu faallo wanaagsan ku sheego ama ilaahay oo nabiga u naxariiso labada macnoba culammadu way ku fasiraan calىa muxamadi allahu kadibna waxaa saa ku dhammaaday atixiyaadkii hore kadibna uu ka kacaya oo ragcaddii saddexaad buu kacaya wuxuu leeyahy allahu akbar uma dabadeedna yaquumu wuu istaagaya wayaati wuxuu la imaanayaa bibaaqi rakcaati salaati salaadiisa ragcaadkii hadhay laakiin hase yeeshee لا yaqra'u ma akrinayo suuratan suurad ma akrinayo bacda atashahud اlأwal atixiyaadka atixiyaadka hore ragcadaha ka dambeeya wax suurada u akrinaya ma jirto bimacna wuxuu ka wadaa mualifku labada ragcadood hore unbaa markii faatixada u akhriyey suurad ayuu ka dambaysiinayaa laakiin ragcadaha dambe atixiyaadka hore markii uu ka soo kaco ragcadda saddexaad ambata afraad hadday salaaddu afar ragcadood tahay wuxuu akrinaya faatixada qura ee ma akrinayo suurad suurad ma akrinayo saasuu ka wadaa mualifku laakiin mas'ale daqiiqaa ah jirto oo mualifka halkanu ku sheegine kutubta mudawalaadka sheegaye qofka masbuuqa ah ee salaaddii dib ka soo haleelay ee ay dhaaftay laba ragcadood ay dhaaftay kadibna ragcaddii saddexaad imaamka la tukaday soo haleelay oo asaga ragcaddii kowaad bu u tahay imaamkana ragcaddii saddexaad bu u tahay haddii awoodi karo inuu markuu faatixada dhammeeyo inuu suuraddii raaciyo imaamka intuusan rukuucin ila imamka faatixada qur u akhrinayaae wuu la imaanaya hadduu awoodi kari waaya imamka ka hor rukuucana markuu faatixada saa u akhriyo imaamka u rukuuco asna u haleeli waayo suuraddiina suuraddaas ma akhrinayo ragcadda koobaad iyo talabaad laakiin ta saddexaad iyo ta afaraad ayuu soo qallaynayaa suuraddii oo saysan salaaddii suurad oga mannaan ayuu halkaas ragcadda saddexaad iyo ta afaraad ayuu suuraddii ka akhrinaya waaya uma dabadeetana idaa atama haddii uu dhammaystiro alrakcaati ragcadihii hadduu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 laakiin sifadaasi waxay nabigu ahayd sifo sharaf ahoo ilaahay uu u doortay maxaa yeelay nabiga hadduu wax akhrin lahaa ama wax qori lahaa waxa weeyaan gaaladu waxay ku tuhumi lahaayeen inuu qur-aankan asagu uu meelo kale ka soo qortayoo ila waa nin yani wax akhriya waxna qoreeh inuu meelo kale ka soo qortay oo qur-aankan asagu uu diyaarsaday wamaa kunta tatluu min qablihi min kitaabi walaa takhuطuhu biyamiinika ida lartaaba mubطiluun bu ilahi yacni qur-aanka hortii maadan waxba akhrin jirin wax kitaaba maadan akhrin jirin waxna maadan qori jirin haddii ay saa noqon lahayd dadka mubطiliinta ahaa ka shakin lahaa waxay dhihi lahaayeen war waxaa weeyaan waa nin aqoon-yahanahoo waxa qoro u akhriya marka kitaabkan kitaabu alife weeye oo diyaarsaday laakiin markii la arkay kitaabka sidan u weyne mucjiska ah ee lagu soo dejiyey qof aan waxna akhrin waxna qorin waxaa la gartay inuu asaguusan agtiisa kala imaaninne ilaahay agtiisa uu ka yimaaday marka nabiga mucjisaadkiisa ka mid tahayba arrintan laakiin wixii nabi ka soo hadhay sifo sharaf ma ahee waa sifo cay ama sifo wanaagsan ma ah qofku inuusan waxna akhrinin waxna qorin sidii hooyadii ku dhashay ummiyun marka laleeyahay nabi hooyadii baa loo nisbeeyo waxaa weeyaan nisbatan ila alum waa sidii hooyadii ku dhashay waxna ma akhriyo waxna ma qoro marka dadka kale sifo wanaagsan oo ma ah lakiin nabiga waa lagu ammaanaya waad aragtaa wa calىa aali muxammadin iyo nabiga aalkiisa waxa weeyaan atbaacda nabiga ee salى الlahu alيه wasalam ilaa qiyaami الsaaca ee mu'miniinta ah weeyaane wa aswaajihi iyo xaasaskiisa ilaahay naxariista soo hadhigo wa duriyatihi iyo awlaaddiisa nabiga calayh الsalaatu wasalaam ilaah u naxariiso kamaa sallayta saad ugu sallida ilah u naxariisatay calىa ibraahim nebi ibraahim wa calaa aali ibraahim iyo ibraahim nebi ibraahim aalkiisa aad u barakaysay ugu saliday oo waxaa weeyaan nebi ibraahim wuxuu ahaa abulambiyaa duriyadiisana waxay ahaayeenbaa ambiye ahaayeen isxaaq iyo yacquub iyo yuusuf duriye ambiya ka farcantiiyo ismaaciil waxaa weeyaan marka abulambiyaa buu ahaa ilaahay baa barakeeyey marka sidaa ad u barakaysay ilaahay oo nebi ibraahim oo u naxariistay ilah nabigana uu naxariiso wbaarik calى muxamedi nabiy lmi wعalى ali muxamedi وaswaaji waduriyati ilaahayow si aad u barakaysay nebiga ibraahim iyo aalkiisii qaraabadiisii iyo atbaacdiisii ilah uu barakee nebi moxamed iyo aalkiisii iyo aswaajtiisi iyo duriyadiisi kama barakta calى ibraahim wbaarik ilah u barakee calى muxamedi nebi moxamed annabiy اlumiyi wعalى ali muxamedi وaswaaji waduriyati kamaa baarakta ilahu si aad u barakaysay calى ibraahim nebi ibraahim وعalى ali ibrahim iyo nebi ibrahim aalkiisa fi اlcaalamiina barakadaas iyo salligaas iyo naxariistaas ilaahu ku muuji fi اlcaalamiina makhluuqaadka oo idil dhexdooda ilaahu ku muuji oo macnaha adduunka wuxuu ilaahay abuuray ee makhluuqaad ah ilaahayow macnaha ka muuji nabigeenna sal اله alay slm naxariistaad u naxariistay iyo barakadaad barakaysay isaga iyo aalkiisa iyo aswaajtiisa iyo duriyadiisa inaka xamiidu majiid inaka adiga waxaa ta ilahay oo xamiidun mid la mahadiyo majiidun oo sharaf badan baa ta halkaana waxaa ku dhammaaday salligii nabiga sala اllah alay wasalam oo waxa weeyaan siiqadani waa siiqa ibraahimiya siiq fara badan bay ku soo aroortay oo kala duwan marka waxa weeyaan waa sunno siiqadan oo nabiga alayh slat slaam ayaa siiqa ibraahim salaat ibraahimiya asxaabtiisa baray lakiin qofka hadduu kusoo koobo allahuma salli calaa nabiyina moxamed wacalaa aalih intaa hadduu kusoo koobo atixyaadka dambe ku ilan ku filan laakiin salaata ibraahimiya way fiicanta inuu barto oo way fadli badanta allaahuma kfir lii ilaahayow ii dembi dhaaf dabeetana wuxuu mualifku sheegayaa dacooyinkii ka dambeeyey salaaddii nabiga ala slam lagu salinayey ee salaadda lagu soo khatimayey ayuu qayb ka sheegayaa allaahuma kfir lii ilahy i dembi dhaaf maa qadamtu wixii aan hormarsaday oo dunuub ah ilahu idhaaf wamaa akhartu iyo dembiyada aan dib u dhigsan macnaha dunuubta aan hadda iga dhacday ee ee noloshada intii aan soo maray iga dhacday ilahu idhaaf dembiyada aan weli iga dhicinna ilaahu markay iga dhacaan ii dhaaf weeye markay iga dhacaan dembiyadaas ilahu ii dembi dhaaf weeye wamaa asrartu ilaahayu dembiyada aan qarsaday ee anigii adigoon isla ognahay ee dadka aan ka qariyey ilaahu ii dhaaf waa ma aclantu dembiyada aan muujiyena ilaah i dhaaf ee dadka hortooda aan ka sameeyey wamaa asraftu ilaahay waxaan ku xadgudbay qowl iyo ficilba ee xaddiisii aan tallaabiyey ee xuduuddii aan ka baxay sharciga ahayd ilahu i dhaaf ama naftayda waxaan ku israafay ee dunuuba ilahu i dhaaf wamaa anta aclamu bihi minii wixii ilaahayow aad iga og tahay aduu aad iga ogaal badanta aan sameeyey ilaahu ii dhaaf macana waxaa jira dunuub fara badan oo laga yaabo addoonku inuusan is ogeynba markay ka dhacayaan lakin ilahi uu ogyahay sida dunuubta qofka maalan qalbigiisa soo gasha ama xasad ha ahaato ama riyaa istusnimo ha ahaato ama ha ahaato maxaan ku dhahaye kibir iyo isla weyni qofka uusan isku ogeynba inuu kibirsan yahay lakin ilahi uu ka ogyahay kibirkaas dunuub fara badan oo xataa qaarkood kabaa'irha jirta oo ilaahay uu og yahay adu lakin laga yaba inaan iska ogeyn moodayso inaad addoon suuban oo dembi ba aanan lahayn aad tahay markay waxa weyaan ilaahu dunuubta aan xataa aan ogeyn adigu ad iga og tahay anta almuqadimu adigaa waxaa doonto hormariya wa anta almuakhiru adaa dibdhiga ilaahay subxana wa tacala wuxuu doonu soo hormariya wuxuu doonu dibdhigaa adduunka tadbiirtiisa asagaa iskale cidla maamusha ma jiro marka asmaada ilaahay ayay ka tahay almuqadimu almuakhir waaya laa ilaaha ilaah xaq lagu caabuda ma jiro anta adiga mooyaane ta nabiga ka sugnaatay sala اla alay slam rabbanaa aatinaa fi اdunya rabbanaa rabbigaanow aatinaa ilaahaywna sii fi dunya adduunyada xasanatan wanaagna sii wa fi laakhirati aakhirana xasanatan wax wanaagsanna sii waqinaa ilaahu naga ilaali cadaaba naar naarta cadaabkeeda ilahu naga ilaali xasanadan halkan lagu sheegay ee qur-aan ku soo aroortay ducadan waa adciyada qur-aan ka mid tahaye waa nakiro lama cadaynin lama qeexin waxa wanaagsan ee ilaahda weydiisanaysa waa maxa adduunka wax wanaagsan ee akhre aad weydiisanaysa ilahi waa maxay lama sheegin macnaha waa caam oo xasanada waxaa soo gelaya wax kasta oo wana xasanada addunyada wax kasta oo wanaagsan qofku uu jecel yahay oo khayr ah khayrka addunyada iyo khayrka aakhirada intaba ah waxaa soo gelaysa arsaaqdii risqigii baa soo gelaya xalaasha ahaa awlaaddii baa soo gelaysa zawjadii saalixada zawjadii wanaagsanayd baa soo gelaysa ee ee hagaagsanayd cilmigii baa soo gelaya camalkii saalixa soo gelaya wax kasta oo wanaagsan xasanatan taasay soo hosgelayaane ogow cibaadaadkii khaatimadii wanaagsaneed caafimaadkii wax kasta oy naftu jeceshahay rabbana aatina fi dunya xasanan taas soo holgeysanaa sidaa darteed ducadan waa duca aad u muhiimsan taasi waa tii adduunyada ahayd wa fi laakhirati xasanatanna waxaa soo gelaya jannadii waxa ugu muhiimsan ah iyo cadaabka ilahay inaad ka badbaado waaya iyo dembi dhaafka ilahi inuu kuu dembi dhaafo kuu naxariisto ousan ku ciqaabin aakharo jannadiisana ku geeyo cadaabkiisana kaa badbaadiyo marka ducadani khayrkii addunya aakhara way jamcisay sidaa darteed in la badsadaa fiican oo mar kasta lagu ducayso rabbana aatina fi dunya xasana wa fi laakhirati xasana waqina ilaahu naga ilaali cadaaba الnaari naarta cadaabkeeda اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال تن أذكارت النبي كسنة كمid ahayd أتحياadka dambe markii la akriyo kadib allaahumma allahayow innii acuudu bika waxaan kaa magan gelayaa min cadaabi alqabri qabriga cadaabkiisa oo cadaabuqabriga waa xaq wey wa min cadaabi naari naarta cadaabkeedaan kaa magan gelayaa wa min fitnati اlmaxyaa nolosha fidnadeedaan kaa magan gelayaa oo imtixaanka adduunyada iyo balaayadiisa iyo musiibooyinkiisa iyo in adduunyadaba aan ku fidnoobon ka idnoob e, diinkiiaan ka fidnoobaan kaa magangelayaa walmamaati iyo geerida fidnadeedaan kaa magangelayaa iyo imtixaamaadkeeda iyo shadaa'iddeeda wa min fitnati masiixi dajaal masiixu dajaalkii fidnadiisana waan kaa magangelayaa masiixu dajaalka waad garanaysaano waa dajaalka dajaalka cawarka w dajaal acwar masiix baa la yidhaahdaa lafdiga masiix waxaa lagu iطlaaqaa marna nabi ciise oo waa masiix masiix ciise bn maryam waa kii qur'anka ilahay ku yidhi marna masiix waxaa lagu iطlaaqa dajaalkii dadka baadiyeynaya akhir zamaanka soo baxay min calaamaati saaca alkubra ka aha marka lafdiga masiix laba macnuu leeyahay masiix bimacnaa markii weeyo faaciil bimacnaa faacil weeyo bimacnaa kii arlada masaxaya weeye muddo yar oo adduunka uu joogo ayuu arladoo dhan isku maraya marka laga reebo maki iyo madiine marka maasix wey dhulkiiba masaxaya oo dhulko dhan buu yuu dul marayaa waaya masiix saas waa lagu waa lagu fasiraa masiix bimacnaa faciilo bimacnaa mafcuulaho mamsuux ah ishiisaa masaxan oo labada indhood mid ahaan isha midig waxba kama arko oo ishiisu way masaxan tahay hal ilug buu leeya wax ku arko waa acwar Ah, labada macno waa lagu fasi labada macno isma diidayaan labadaba wuu yahay waana acwar adduunko isku marayaa oo wakti yaroo kooban ba adunku iskugu marayaa amaa marka lagu ilaaqayo masiix ciise lagu ilaaqayo waxaa weeyaan bimacnaa maasix weeyo waxa weeyaan gacanta ayuu ku masiixi jiray qofka xanuunsan alakmah walabras qofka baraska qaba iyo qofka indhahala ayuu gacantiisa ugu masiixi jiray oo ilaahay baa caafin jiray oo maxaan ku dhahay su ilahay qur-aanka inoogu sheegay watubri اlakmah walabras marka masiixu dajaal iyo masiixu ciisa ibn maryam labada lafdiga masiixay wadaageen lakiin laba macnoo kala duwan ayuu xambaarsan yahay saa ogow marka fidnadii masiixi dajaal ilahay baan ka magangelayaa oo waa fidno aad u weyn oo nabigeena alayh isalaatu wasalaam uu inooga digey oo nabigu wuxuu uhi sala allah alay waslam haddaan hadduu marku arkay asxaabta si ay uga baqayaan uga cabsanayaan suu nabigu uga digi jiray oo mar kasta masiixu dajaal uga digi jiray fidnadiisa ayaa asxaabtii aad u cabsaday markaasa wuxuu ihaha cabsanina haddii uu soo baxo anoo idinla joogana anaa idinka celinaya idinka difaacaya oo haddii uu dabadii soo baxana waxa weeyaan dardaarankiigaad qaadanaysaano waxa weeyaan qof kasta oo mu'min ah oo dardaaranka nabiga sal lla ly ku dhaqmay oo tacawudaadkii iyo adkaartii nebigu uu sheegay iyo asbaabtii nebigu uu sheegay laga badbaadayey masiixu dajaal ee la yimaada ilaahay baa ka ilaalinaya sida inuu barto oo kale tobanka aayadood u horreeya suuraة اlkahf qofkii akhriyaa nabig wuxu uhi sal ه alay slam waxaa laga ilaalinaya fitnada masiixu dajaal iyo dee iyo tacawudaadka nabiguna barayba ee hadda aan akhrinayno ilaahay in laga magan galo mar kasta oo salaadda la tukado kadib ama salaadda markii la dhameeyo atixiyaadka dambe lagu ducaysto in ilaahay kaa magangeliyo fidnadaas aad u weyn dad badan buu baadaynaya oo waxa weeyaan gaaloobaya waaya السلام عليكم ورحمة الله وبركاته marka kana waa waa salaamu naqsigii mualifku wuxuu raaciyey wa barakaatuhu lafdigaasuu raaciyey horta inta waaji rukniga waa ina soo martayoo assalaamu calaykum intaasaa rukni oo ah. qofku hadduu intaa dhaho salaaddiisu asaxaysaa waraxmat ullahi inuu raaciyana waa sunno amaa inuu raaciyo assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu lafdiga wabarakaatu inuu ku daro ma sunnaa sunna nabiga ka sugnaatay salى الlaه عalيه waslm xadيث abu dawud wariyey min xadiiث wail bn xujr in nabigu uu markii uu kaga baxay salaada aلsalaamu عalaykum وraxmaة الlahi وbarakaatu can yamiini midigtiisa laakiin markii dambe bidixdiisa aلsalaamu عalaykum وraxmaة الlah nabigu way ka sugnaatay salى الlaه alيه waslm marka waa sunno marra qaarkood in la dhaho laakiin sida badan nabiga sal ه alay slm wuxuu dhihi jiray aلsalaamu عalaykum وraxmaة الlah buu salaada kaga bixi jiray xadiidkan baa inoo caddeeyey inuu barakaatu uu mar ku daray waaya sidaasuu mualif kitaab ku dhameeyey wuxuu ku soo khatimay saliga nabiga iyo xamdiga ilaahay وsalى اllahu عalى sayidina muxamedi وعalى آlihi وصaxbihi وsلم والxamdu لilaahi رab العaalamiin